bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo helay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni kaiir raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay ibnu kaiir faslun gaswatu bani lixyaan waxaa noo soo dembeeyey qatlu abi raafic salaam ibni abilxuqayq ninkii yahuudiga ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam mar walba cadowtooyada iyo dhibaatada iyo diindaabyada ka dabawaday oo dadka isagu maskaxda ka dambaysayna ahaa dagaalkii xandaq iyo axzaab markii in la dilay nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu amray oo ay soo dileen reer eh, aws ayib oo ay soo dileen waxaan lahaa markaa yani eh, reer khasraj iyagoo markaa la beratamaayo ows reer ows markii ay soo dileen kacbu ibnul ashraf qisadaa marka ninkaa dilkiisii ayaa noogu soo dembeeyey faslun qaswatu bani lixyaan uma kharaja sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa baxay bacda quraydata quraydo kadib bisittati ashhurin lix bilood qurayda lix bilood kadib ayaa nebigu uu baxay wadalika fii jumaada aluulaa bay ahayd jumaada aluulaa min asanati asaadisati sanadii lixaad cala saxiixi sida saxiixa ah ayb sanadii lixaad marka yaa sida saxiixa ibnu kaiir uu sheegay khilaaf inuu ku jira ayaad marka moodaa ayb quraydana sidaan ognahay sanadii hanaaday ahayd ila qaswatulaxzaab sanadkii shanaaday dhacday aayar markii dagaalka axzaab uu dhammaaday markii isla markii qurayda dagaalkeedaa bilowday markaa weli sannadii lixaad shanaad unbaa la joogaa laakiin sida xoogga badan dhacdadaani waxay dhacday sannadii lixaad qaasidan nebiga isagoo markaa u qasdayo oo u socdo bani lixyaan liya'khuda si uu uga qaato biha'ri asxaabi rajiic asxaabu rajiic aargudashadooda si uu u qaato almuqadami dikruhum ee sheegitaankoodii lasoo xusay asxaabu rajiic waa ogtihiin yanii dadkii waxay ahaayeen raggii qubayd iyo dadkii la socday ahaayeen oo la laayey markaa qoladan marka ay laayeen banilxiyaan ayb fasaara waa socday xataa nasala bilaadahum ilaa uu nebigu degay meeshii ay deganaayeen degmadoodii fii waadin waadi ayuu degay dooxo yuqaalu lahu la yidhaahdo quraan wa huwa bayna amaj wa cusfaan ayay u dhexaysaa fawajadahu nebigu wuxuu arkay qad taxasanuu inay isku dhowreen oo ay dhufays ka dhigteen fii ru'uusi iljibaali buuraha korkooda inay buurihii galeen buu arkay fa tarakahum nebigii waa ka tegey wa rakiba fii mi'atay faarisin waa fuulay nebiga laba boqol oo fardooley ah dhexdood ayuu nebiga la fuulay fardihii xataa nazla cusfaan ilaa uu meesha cusfaan la layidhaha ka degay wabacata faarisayni laba fardooley abuu diray xataa nasalaa intay ka degeen kuraaca alhamiim meesha la yidhaahdo kuraaca alhamiim uma karraa way soo noqdeen raajicayn iyagoo dib usoo laabanaya labadii nin uma qafala sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa soo laabtay ila almadiinati wuu kusoo laabtay iyadoon dagaal dhicin ayb faslun haswatu dii qarad ayb dagaalkii marka diiqarad uma agaara bacda quduumihi nebigu waa weeraray haddana markuu soo galay ilalmadiinati uu soo galay kadib bilayaaliya dhowr habeen kadib waxaa soo weeraray uyaynatu bnu xusnin cuyaynatu bnu xusnin ninkaa la yidhaha fii bani cabdillaahi bni khatafaan macooda uu yahay yacnii qabiiladiisii iyo cuyaynatu bnu xusnin ayaa waxay isla soo weerareen calaa liqaaxi nabiyi sala allahu calayh ali wasalam halihii nebiga halihii geela ee geelii zakada ahaa ama halihii marka geelii muslimiintu ay lahaayeen halahaas geela ayay soo ayuu soo weeraray cuyeyna iyo qoladiisii allatii bilqaabati geela oo qaabada meesha la yidhaha joogay fastaaqahaa waa kaxaystay wa qatala raaciyahaa qowsaarkii raacayay ee muslimiinta ah xoolaha u raacayayna waa dilay wa huwa rajulun min khifaar ninkaana wuxuu ahaa shaqadaa ku qornaa markaas nin reer khifaar ah wa akhaduu waxay qaateen imra'atahu naagtiisiina waa wateen oo way qaateen fa kaana awala man andara bihim salamatu bnu lkwac ayb alaslamiy ayb qofkii ugu horreeyey ee markaa digay oo iyaga u digay asxaabtii iyo u digay salamat bnulakwac ayuu ahaa alaslamiy radia allaahu canhu xadiidka bukhaari sida uu tilmaamayana salaada duhur ka hor xoogaa ka hor bay ahayd markii uu maqlay qowsaarkii nebigana waa la dilay xoolihiina waa la watay ninkii naagtiina waa laga watay markaasuu aad u qayla dhaamiyey marka waa sabaaxaah waa sabaaxaah ayuu saddex jeer yidhi waana dhaqaaqay salamatu bnulakwac oo isagii marka toos buu dagaalku u sii aaday uma bacaa fii alabihim uma inbacaa waa baxay oo waa kacay fii dalabihim weerarkoodii iyo raadintoodii u kacay maashiyan isagoo lugtiisa maalayan oo lugta ku socdo oo aan faras iyo ratiya midna aan wadanin wa kaana wuxuu ahaa salama laa yusbaqu mid aan laga hormarin salamatu bnu lakwac nin aad u orod badan buu ahaa aad uga tilmaaman dadka fajacala wuxuu gudagalay yarmiihim inuu ku gamaayo binabli leebka inuu ku ganayo ayuu bilaabay wayaquulu uu dhahayo ana bnu bnulakwac ana aniga ibnu ibnulakwac ina akwac baan ahay waalyowmu maantana yowmu rudac maalinta kuwii hooyadood sharta ka nuugay halaagooda maalinteedii waayo ayb walyowmu yowmu rudac ayb arudac marka macnuhu waa mahmaah baa la yidhi maamaadu waxay ku timid nin bakhiil ah oo aan xoolaha markuu maalanayo oo xoolihiisa uu caanaha kallisaayo shanqarta caanaha in la maqla ma jeclaa jirin markaasuu afka ku qaruufi jirayb si aan looba maqlin waxba aan looga maqlin marka ninkaasaa rubac alyowmu yowmu rubac yacnii maalintii bukliga waaye ninkii baqiiltinimada badnaa maalintiisii waayaa la marka halka walyowmu yowmu rubac wuxuu ka wadaa isagu marka walyowmu yowmu halaaki li'aam dadkii yacnii bukhalada ahaayee xumaa maalintii ay halaagsamaayeen waaye maanta tuuleeb ka tuura saasuu dhahay ana bnu lakwac anigu waxaan ahay salamatu bnu lakwac qofku marka waa ku faani karaa dagaalka dhexdiisa kolkuu dagaalka ku jira inuu faantamo oo aabbayaalkiis iyo awowayaalkiis iyo markaa magacyadooda intuu sheego ku faantamo waa bannaan tahay faajeertan iyo kibir marka ma ahan taasoo kale ayb oo nebigu sal اllahu alayh ali wasalam waa ka yidhi isagaba ana bnu cabdilmuطalib ana nabiyu laa kadib ana nabiyu laa kadib nebigii baan ahay been ma aha ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualibaan ahay taas marka dhib male markaas walyowmu maantana yowmu rudaci yowmu halaaki li'aan kuwa buqalada ahee xunxun halaagooda maalintiisii wa oo malagoodu ou galay yacni li li'aam ayuu u jeedaa wastarjaca caammata wastarjaca wuu ka cishtay salama caamata maa kaana fii aydiihim wixii gacmahooda ku jiray intii ugu badnayd xoolihii ay qaadeen dibbuu uga soo celiyey walamaa waqaca sariixu qayladhaanta markay dhacday fi lmadiinati madiine dhexdeeda oo uu la maqlay kharaja rasuulullahi sal l slam nebigii waa soo baxay fii jamaacatin min alfursaan isagoo jamaaco fardooley ah ku dhex jiro falaxaquu waxay gaareen salamata bna alakwac salamo oo sii hortegey ayay sii gaareen <clears throat> wastarjacuu waxay soo ceshteen alliqaaxa halihii wa balaga anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu gaaray an ceel meel biyo ah yuqaalu lahu duuqarad la yidhaahdo fanaxara nebigu wuxuu gowracay laqxatan hal mima sturjica wixii lasoo ceshtay ka mid ah wa aqaama hunaaka meeshaa buu joogay yowman waleylatan maalinay habeen uma rajaca ila almadiinati buu usoo laabtay weliba qisadu waa dheereed dheereedoo xadiidka aad usii sheegaye waxay ahayd salamatu bnul akwac keligiisuu ahaa <clears throat> leebka intuu ku tuuro ayuu wixii uu xoolihii markaa ka dhigan kara uu ka dhigtaa saas yacnii isagoo markaa lugihiisa ku socda ayuu nimankii marka weerarka ku waday <clears throat> saddex afar fardooley markay soo weerartana geed buu intuu ugu gambado ayuu leeb ka badinayay markaasaysan u soo dhowaa karin <clears throat> cabbaar markuu waabiyana haddana waa ka sii daba ordaayay ilaa markii dambe cuyaynatu bnu xisnin uu yidhi war <clears throat> ninkan hala qabto oo dad u soo diray buur meel abuu ah ka fuulay <clears throat> markaasaa meel ay codkoodu iska maqli karaan markaasu wuxuu ku yidhi ani waa taqaanaan buu yidhi ibnulakwac baan ahay qof orod igu gaarana ma jiro cid idinka idinka midoo ah orod igu gaaraysaa ma jirto kaan aniga ka daba tagana inuusan fakanaynin waa ogtihiin markaasuu leebabku u dhuftay way ka carareen ilaa markii dambe wuxuu yidhi maalinta yacni duhuradii agteeda geeli dhammaan nebiga laga qaaday gadaashaydaan mariyey ayb marka rasuulkii ayaan ugu ayaan ugu imid iyagoo meeshaa degay biyahaas halihii anoo keenay markaasuu nebigu sala allahu calayh ali wasalama dhacdo kaloo marka wuxuu sheegay raggii isaga la dagaal galay farrisiinta ee gadaal uga soo gurmaday nin ka mida ayaa la dilay oo uu sheegi doono ahram ninkaa markii waxaa dilay cuyaynahan wiilkiisa cuyaynana waa la dilay oo waxaa dilay abu isagana aduu markaa nebigu aad ba ugu farxay dabadeedna marka salamatu bulawac ayaa waxaa la siiyey markaas dhowr saami ayaa laysugu daray markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo boqol fardooley ah isii xoolaha ay hayaan iyo naftoodaba anaa kuu keenayo iyaga dhan iyaga iyo waxoodaba anaa kuu keenayo boqol keliya isii faaris markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi malagta faasjix war waad milkisay waad guulaysatay u dhimri oo iska daan faraha ah. qisadaasay ahayd marka midaan qisada wa qutila fii hadihi اlqaswa dagaalkan waxaa lagu dilay alakram wa huwa muxriz bnu nadla radia allaahu canhu qatalahu cabduraxmaan ibni cuyayna ayaa dilay wa taxawala calaa farasihi buuna ku booday faraskiisii uu watay ninkaa muslimka watay ayuu ku booday faxamala calaa cabdiraxmaan ah, faxamala calaa cabdiraxmaan waxaa ku weeraray abuu qataada abuu qataada ku weeraray faqatalahu waa dilay wastarjaca alfarasa faraskiina waa ka soo ceshtay wa kaanat limaxmuud bni maslama waa ahad inay muxamed tahay ayb yay u sugnaatay wa aqbalat almar'atu alma'suuratu wa aqbalad way soo qaabishay almar'atu naagtii alma'suuratu la qafaashay oo ninkii ninkeedii uu halihii geela ninkii raacayay ahaa ee la dilay naagtiina naagtii la qafaashay marka calaa naaqatin bay ku soo qaabishayay ku timid lirasuulillaahi ou lahaa sala allahu calayh waali wasalam hal hashii nebiga halihii nebigu lahaa ka mid ahayd ayay kusoo ayay soo fuushay markaasi ciidankii soo gaartay waqad nadarad waxay nadar ku gashay inillaahu alle inillaahu alle haddii najaahaa uu badbaadiyo calayhaa hasha korkeeda uu ku badbaadiyo latanxarannahaa inay gowracayso nadaray ku gashay hashaan haddii ilaahay ugu badbaadiyo meeshii muslimka joogay igu geeya inaan gowracaa igu nadar faqaala rasuululahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi bi'sa maa jazathaa waxay ugu abaalgudda hasha ayaa baasna gowrac inay ugu abaalgudda maahan yani hasha ayb laa nadra nadar uma ahaanin libni aadama bani aadam fii maa laa yamliku wuxuusan hananaynin walaa fii macsiyatin macsina bani aadam nadar uguma sugno yani waxaad adiga lahayn hashaan iyada ma lahayn nebigaa iska lahaa marka waxa adiga aada lahayn nadar maa ku geli kartaa maya daa tiraa ilaahay nadar wuxuu iigu leeyahay hasha ninkaas xeradiisa ku jirtaan gowracaya wax jira ma aha kaas nadar maaha wqad rawaa muslimu wuxuu wariyey fii صaxiixihi can salamata bni اlأkwac fii hadihi اlqisati qaala waxa uu yidhi farajacnaa ila اlmadiinati baan u laabannay falam nalbaf ma nagaanin ilaa ثalaaثa layaalin saddex habeen un mooyaane xataa kharajnaa ilaa khaybar intaan khaybarba uga baxnay walacalla haada huwa saxiix tan inay saxiix tahana laga yaabaa oo dagaalkan iyo dhacdadaani qaswatu daati qarb qarad ay dhacday sanadii toddobaad agteeda tanna marka halkaas uga baxay marka salamat bnulakwac marka nebigu saamiyaal badan buu siiyey saddex saami saddex saamina ninkii faras wataa la siiyaa isaguna faras ma wadaninoo nin lugta maalayo u ahaay maxaa marka loo siiyey saddex saami o dhan culummadu waxay yidhaahdeen hal saami buu lahaa saamiga kalena labada saamiyo kalena abaalgudaa nebigu u siiyey sala allahu calayh ali wasalam maadaama ad xoolihii dhammaa isaga uu gadaal keenay qiso kalena waa laga qaadanayaa mas'alo kaloo fiqhiyo muhiim ahna waa laga qaadanaya masaladu waxay tahay hal nin hadduu wacdaro dhigo oo hub badan soo furto ciidan badan keeno oo wax yacnii meel weyn muslimka uu uga soo baxo ciidan kaleoo muslimiinana ay gurmad u yihiinoo haddii lacalla isagu uu soo jabo dadkii uu ku soo jebi lahaayoo difaaci lahaa ay yihiin ma la dhahayo xoolaha ninkan keligiisaa keenay ma la dhahayo isaga iyo ciidankaas waa loo wada qaybinaya ayb cadarahu doona ha dhigo siduu doona ha u dadaalo keliya wixii uu qof ka dishay ayuu leeyahay laakiin wixii haniime ahe xoolo uu soo qaaday imaamkaa loo keenayaa sidii haniimada loo qaybin jiraa loo qaybinayaa maxaa yeelay dadkan oo hadda nebiga iyo dadkii la deganaa meeshii caalka salamatu bnulakwac gurmaday u ahaayeen hadduu soo jabo hadduu u baahdo yani e, taakulo kulli iyaga la taagnaa marka way la leeyihiin haniimada ayb meeshaa marka culimmadu waxay ka deliishadaan qofkii xoolaqa sariye intay baxdo xoolo hadday soo haniimaysato qayb dagaalkii dadkii ku jiray jeeshkiina meel uu deggan yahay jeeshkii baa loo keenayaa si eg baa loo qaybsanaya haniimada sidii sharciga ahayd ayaa loo qaybsanaya keliya imaamku wuxuu xaq u leeyahay dadkaas inuu abaalgud ka siiyo abaalgud buu u qadari karaa neefneef hadduu siiyo ama shayshay inta kalena markaa dadkaay la qaybsanayaan iyagu marka abaalgud keliya unbay ku yeelan karaan ayb laakiin waxaan anaa keenay iyo anaa lugta maalay iyo ma jirto iyofaslun ghaswatu bani lmusaliq dagaalkii reer bani lmusaliq lagu qaaday aw ilmuraysiic ama ghaswat lmuraysiic labadaba waa la dhahaa bani lmusaliq waa dadkii ay ka dhalatay xaaskii nebiga juwayriye juwayriya bint alxaarif almusaliqiya qoladii ay ka dhalatay uma qasaa sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa duulay bani lmusaliq ayuu ku duulay min khusaacata ah fii shacbaan ayuu ku duulay bishii shacbaan min asanati asaadisa sanadii lixaad waqiila waxaa layidhi kaanat fii shacbaan bay ahayd sanata hamsin sanadii shanaad walawalu ayaa asaxu saxiixnimo badan wa huwa qowl ibni isxaaq wagayrihi wastacmala cala almadiinati madiina wuxuu caamil uga yeelay abaadarrin abudar alkifaari waqiila waxaa layidhi numaylata bni cabdillaahi allaytiy fa aqaara calayhim waa weeraray nebiga qoladaa ayuu weerar ku qaaday wahum qaaruuna iyagoo dagan iyagoon iska jirin oo kadsoon in la weerarayo aan filaynin ayuu qaflad ku qabtay waxaa laga qaadanayaa marka dad gaala ah in la gaadi karo ayb oo iyagoon iska jirin weerar in lagu dhufo karo habeen ha noqoto aroor ha noqoto in la gaadi karo ayb laakiin hal shardi waa in dacwadu inay gaartay in la ogaado dacwada iyo diinta islaamka inay hore u gaartay waa in la ogyahay haddii la og yahay inaynan diin gaarin ama lagu shakisan yahay diin ma war dadkan hadda ka hor dacwo ma gaarsiinay mase maanan gaarsiinin shaki baa ku jira ma la gaadi kara markaas maxaa yeele nebigu sal ll slam hadigiisu wuxuu ahaa dadka markuu qaryo weeraraayo aadaankuu dhegaystaa haddii aadaan uu ka maqlo waa day jiray haddaanu aadaan ka maqlin waa weerari jiray waa bacda markaas waa bacda albayaan marka uu dacwo siiyo kadib khaybar markuu weerarka ku qaaday cali uu diray nebiga waa kii yidhi cali waa kii yidhi maxaan kula dagaalamaa dadka ugu yeer buu yidhi shahaadatu an laa ilaaha illa allah ayb oo dacwadii marka hadday laakiin hore u gaartay hadda ka hor qoladan sidaasay ahaayeen haddii hadda ka hor dacwadan la gaarsiiyey in loogu celiyo qasab maa la gaadi karaa markaas ayb waxaa kaloo laga qaadanaya haddii gaabmid gaadidda la ogolaaday naaga iyo ilma hadday ku dhintaan ka waran marka oo gaaladii ka tirsan nebigu waa la weydiiyey markaasuu yidhi hum minhum naagaha iyo ilmaha gaaladaasay ka mid yihiin yani gaalada naagahooda iyo ilmahooda waa gaalo un macnuhu saasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa hadday dacwada hore u gaartay ijtihaadka imaamkuna oo u arko haddaan laga faa'iidaysanin fursaddan oo nimankan aan xilli habeena la gaadin dad dagaalkooda lagu dhib mudanayo ogaaday maalan waa iska weerarayaan waxaana lagu dadaalayaa markaas naagaha iyo ilmaha haddii la dayn karo in la daayo haddii laakiin aan la dayn karin birta inay ku dhacda maahane hadday ku dhacdo waxba looma haysto diyana lagama rabo muslimiinta ayb waxa ka hadlaynana waa naago iyo ilmo gaalada ku tirsanaayo ayb innaga dad muslimiina kama hadlayno calaamaan buu ku weeraray biyo ceel oo lahum iyagu ay lahaayeen yuqaalu lahu almuraysiic la yidhaahdo huwa min naaxiyati qudayd ayuu ku yaalay ila saaxili xeebta xaggeeda faqatala man qatala minhum faqatala waa dilay nebiga man qatala minhum dadkii uu dilay iyaga ka mid ahaa wasaba nisaaa waduriyata naagaha ilmihiina waa qafaale addoommay noqdeen marka masaladan iyadan waxaa laga mas'ale fiqi ah baa laga qaadanaya carabta in la addoonsato haddii dagaal jihaada la qaado gaalana ay yihiin ama mushrikiin ay yihiin yacni istirqaaq carabta in lagu samey karo maxaa yaele reer bani mas'ala carabay ahaayeen maca daalika nebiga waa addoonsaday istirqaaqaa lagu sameeyey ayb wa kaana shicaaru lmuslimiina muslimiinta afgaradkooda yowmaidin maalinta amid amid ayuu ahaa fa kaana min asabyi dadkii la qafaalay waxaa ka mid ahaa juwayriyatu bintu اlxaari ibni abi diraar ayaa ka mid ahayd meliki bani lmusaliq qoladaa reer bani lmusaliq boqorkooda gabadhii uu dhalay oo juwayriye ahayd waqacat fii sahmi haabit ibni qays ibni shamaas markii la qaybsanayay waxay ku dhacday saamigii haabit ibni qays ibni shamaas uu helay fakaatabahaa raabit marka waa kitaabeeyey kitaabaynta waxaa laga wadaa haddaad intaas ii keento waa ka xoraynaa buu yidhi haddaad intaasoo lacaga keento waa iska kaa xoraynayaa faaddaa canhaa rasuulu llahi sal l slam nebigaa ka guday wa tasawajahaa waa guursaday nebiga wuxuu ka guday sidaa markay xor ku noqotay nebiga waa guursaday fa saarat umma almu'miniin umulmu'miniin ayay ka mid noqotay naagihii nebiga calayhi salaatu wasalaam faactaqa almuslimuuna muslimiintii way xoreeyeen bisababi daalika arrintaa darteed mi'ata beytin boqol qoys oo min bani lmusaliq ah ayib qad aslamuu oo markaa islaameen haddii nink nimankii marka uu nebigu la xididay saxaabadii marka waxay yeeleen boqol qoys oo qoladaa nebiga la xididay ahayd oo iyagu islaamay markaa ayay iska xoreeyeen oo markaa xor ay ka dhigeen ayb iyagoo nebiga ku ixtiraamaya wafii marjicihi sal اllahu alayh ali wasalam noqodkiisii qaa oo markuu soo laabanayo qaswadan muraysic uu ku soo noqonayo qaala alkhabiisu caduwullaahi kii xumaa cadowgii alla ahaa ibnu ubay bni saluul cabdullahi bni ubay bni saluul ayaa wuxuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati madiine haddaan ku laabanno layukhrijanna alacazu midka sharafta badan oo bixin doonaa minhaa magaalada ayuu ka saari doonaa aladalla midka dulliga badan yucaridu birasuulillaahi nebiguu markaa u duurxulayaa oo u sarbeebayaa sal allahu calayh ali wasalam ayb uu nebiguu ka wadaa midka dulliga uu ku sheegaha rasuulka magaaladii baa laga bixinaa buu leeyahay ninka sharafta lena isagaa isku wado faballaqahaa zayd bnu arqam zayd ayaa soo gaarsiiyey rasuulallahi sal l slam nebigii buu soo gaarsiiyey ayb wa wajaa cabdulaahi bn ubay cabdulaahi bn ubay waa yimid yactadiru isagoo cudur daaranaya ila dhaartiisaas ayuu wuxuu ka dhigtaa gaashaan ittakhaduu aymaanahum junnatan wayaxlifu maa qaala wayaxlifu uu dhaaranaya maa qaala inuusan dhihin warkaas fasakata canhu rasuulu llahi sal slam nebigii waa iskaga aamusay xataa anzala allahu caza wajalla ilaa alla uu soo dejiyey tasdiiqa zayd bni arqam zayd bni arqam rumayntiisii baa ilaahay soo dejiyey fii suurati اlmunaafiqiin yaquuluuna lain rajacnaa ila اlmadiinati layukhrijanna alacazu minha aladalla wlilahi اlcizaةu walirasuulihi walilmu'miniin walakina اlmunaafiqiina laa yaclamuun wa fii hadihi اlqaswati markaa banilmusaliq dagaalkoodii saasuu ahaa wakhtigaasuu dhacay fiqhigaasaa ku jiro ee sidaana waa u dhacay ayb dhacdadan dambena marka waxay tusaysaa cabdullaahi bin ubay yacni uurka mar walba inuu gaalka ahaa maxaa yeeley wixii uurka ku jira carabka ay ka soo boodayaan walow nashaa'u la araynaakahum falacaraftahm bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni اlqowl munaafiqiinta waxaa ku garana ayaa layidhi nebiga warka xun yaad ku fahmaysaad ku garanaysaa wa kaana fii hadihi اlqaswati duulaankan dhexdiis waxaa ahaa oo dhacay min alxawaadidi dhacdooyinkana ka mid ah qisatu اlifki qisadii ifkiga been abuuradkii gurigii nebiga lagu sameeyey oo caaisho lagu sameeyey ayaa dagaalkan markii laga soo noqonayo ayay dhacday qisatulifki marka ibnu kaiir qisatulifki si aad u yar buu u sheegay aad u kooban ayb xadiidka dheerna bukhaari baa isagoo xadiidka dheer wariyey maadaama darsiguna uu siiro yahay qisaduna ay iyadii laftirkeedii min awal ilaa aakhir qiso socotoo siiro ah ay tahay dhacdo aad muhiim u ahna ay ahayd oo ilaahay subxaanahu wa watacaala qur-aan la akhriyo uu ka soo dejiyey ilaa toban aayadood meelaha ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum ay ka soo degtay ee arrin muhiim oo de nebiga gurigiisa taabanayana ay ahayd waxaa aad marka in xadiidka laga akhriyo yaan door bidnay in allahu tacaala marka qisadaa ifkiga xadiidkan in allahu tacaala aan ka akhrinayna wixii markaa ku dhex jirana halkaasaan ku dhex xusi doonnaa alimaamu albukhaari qisada wuxuu ku keenay dhowr meel laakiin xadiidka oo dheer wuxuu ku qoray kitaabu tafsiir min saxiixihi meesha marka baabun lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna wاlmu'minaatu bianfusihim khayra wa qaaluu hada ifkun mubiin ayb marka sanadkiisuu kaxeeyey can caaishata radia allaahu canha yacnii wuxuu leeyahay can curwata can caaishata radia allaahu canha ana caaishata caaisha radia allaahu canha zawja nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaaskiisa ahayd qaalad waxay tidhi kaana rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nebiga idaa araada hadduu doonayo an yakhruja inuu baxo safar u baxo aqraca bayna aswaajihi naagihiisa waa u qori tuuri jiray midda uu kaxaysanayo fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa midda uu saamigeeda soo baxo kharaja bihaa rasuululahi sal l slam nebigu waa la bixi jiray macahu la jirkiisa ayuu la bixi jiray qaalat caaishatu caaisha markaa waxay tidhi fa aqraca baynana fii haswatin hazaaha dagaal duulaan uu duulayey ayuu noo qori tuuray fakharaja sahmii qorigaygaa soo baxay marka waxaa laga qaadanayaa marka qorituurku inuu bannaan yahay qorituurkuna waxaa weeyaan daabidkiisa shay xuquuqdiisu dadku u sinaadeen shay xuquuqdiisu ay dad badan u sinaadeen sifo sharcigoo lagu kala bixiyana aysan jirin qorituurkaasaa lagu kala saaraya ayb shaygan haddii sharci ahaan marka la fiiriyo qof walba yacnii sharcigii aanu mid mid uu ka hormariyey haddaynan jirin sifada lagu kala wixiina hal si uun loo samayn karo waa marka qorituurkaas in lagu kala baxo saddex nebi oo nebiyaalka ilaahay ka mid a ah qori tuurteen waa kan nebiga xaasaskiisu uu qori tuuray markuu baxaayo safar aadaya tii usoo baxuu qaadan jiray qaybta kalena nebiga kalena nebi zakariya ayuu ahaa wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun saddexaadna wuxuu aha nebiyullaahi yuunus doontii markii laga buuxsamay ayaa waa kii lagu heshiiyey marka qori baa la tuurayaa qofka ku dhaco deenta waa laga daad waa laga tuuraya waa yeelay marka nebiyullaahi yuunus abu cubayd alqaasim ibnu sallaam wuxuu yidhi saddexdaas nebi ayaa wax ku qaybsaday ayaa yacni qoriga qorituurkan sameeyey ayb waana ka bedelan yahay wa an tastaqsimuu bilaslaamida qur-aanka ku jirto <coughs> kaas isagu waa baasaysi qori inaad laa lagu qoro midna nacam lagu qoro midna eber laga dhigo oo qofku markuu safar aadaayo ama meel wax uu rabo inuu sameeyo inuu markaa qoryihii intuu isku dhafdhafo mid kala baxo haddii marka laada uu usoo baxo safarkuu ka joogaa kaas waa baasaysi laakiin kan xuquuq waa in lagu kala saaraa la rabaa maaane baasaysi maaha ayb fuqahada islaamkuna marka waa isticmaalaan marka laga reebo axnaafta xanafiyada iyagu markaa waa hadal aan fiicnayn bayba ka dhaheenba oo waxay yidhaahdeen qorigan miya xaq kala saari karo muxuu ka ogyahay xaq waxayba u bixiyeen markaa eh, eh, <coughs> asahmu alcaaqilay u bixiyeen qorigii caqliga badnaay ayay ku sheegeen marka waa iska jaasjaas waxaas oo kale mar hadday sunnadii ku sugnaatay sideeda loo fa markaa wuxuu yidhi eh, waxay tidhi saamigeygii baa soo baxay fakharajtu maca rasuulilahi sal slam nebigaan la baxay bacdamaa nasala alxijaabu xijaabka markuu soo degay faana aniguna axmilu fii hawdajii fa ana aniguna uxmalu waxaa laygu xambaarayay fii hawdajii hawdajku waa sidii aqal oo kale ah naagaha iyo ama ilmaha iyo ayaa la dhexgeliyaa waa la qaadaa ratigaa la kor saaras <clears throat> hawdajkaas ayaa la igu xambaarayey waunzalu fiihi waa lagu dejinayay dhexdiisa dhexdiisa ayaa marka marka la udejinayan inta la soo qaadano ku dhex jiraa la udejinaya fasirnaa waa soconnay xataa idaa faraqa rasuululahi sala allahu aleyh ali wasalam markuu nebigu dhammeeyey min qhaswatihi dagaalkiisa tilka taadaas ah waqafala uu soo noqday wadanownaa min almadiinatina aan ku soo dhowaannay magaaladii qaafiliina inagoo soo noqonayno aadana leylatan biraxiil habeen baa nebigu wuxuu yidhi war waa la guurayaa aan soconno faqumtu waan istaagay xiina aadanuu biraxiili guuritaankii markay ogeysiiyeen ayaan kacay famashaytu waa socday xataa jaawaztu ljeysha intaan ciidankii waxyar ka dhaafay falamaa qadaytu sha'nii markaa musquli waxbay u baahatay sha'nigaygii markaan gutay aqbaltu ilaa raxlii meeshii aan degganaay baan ayaan soo qaabilay fa idaa ciqdun kuul oo lii aniga aan watay min jasci adfaarin oo markaa yacnii ka samaysnayd eh, meesha qoladaas eh, reer difaar la dhihi jiray kuula ay tixi jireen kuula noocaasoo kale ahayd ayaa waxay tidhi qadin qadaca iga go'ay faltamastu ciqdii kuushii baan raadiyey waxabasani ibtiaau waxabasanii waxaa celiyey oo idaahiyey ibtiqaa'uhu raadintiisii waaqbala rahbu aladiina kaanuu yarxaluuna lii dadka aniga i way soo qaabileen faxtamaluu howdajii baalkii bay saarsadeen marka howdajkii farxaluuhu calaa baciid niman badanna waa ahaayeen hal maray soo dhufteen ayb faraxaluuhu calaa baciirii ratigaygiibay ku rareen alladii kuntu rakibtu aan fuushanaa wahum yaxsabuuna annii fiihi iyagoo u malaynaya inaan fuushanahay wa kaana nisaa'u naagaha idaaka wakhtigaasi khifaafan kuwo fudfudud bay ahaayeen lam yaquluhunna allaxmu hilibka ma uunan cuslaynin innamaa yaakulna alculqata wax yar bay cuni jireenoo mina dacaami cunto ah falam yastankir ilqowmu dadkii marka maynan is-inkirsanin markii ay dafeen oo ay markaa awdajkii qaadeen ay meeshii saareen naaguhuna berigaas waa yaryaraayeen bay leedahay dad niman badanna waa ahaayeen marka waxay is yidhaahdeen waa ku dhex jirtaa kollaba culays weyn oo la dareemo ma aysan qabin markaas iyada falam yastankir ilqowmu xifata alhawdaji xiina rafacuuhu markay kor u qaadeen wa kuntu jaariyatan baan ahaa gabar xadiiata sinni da'deedu yar tahay afariy toban jiray ahayd markaa fa bacasuu ljamala ratigii bay kiciyeen wa saaruu wayna iska dhaqaaqeen fawajadtu ciqdii aniga kuushii baan ku daahay oon ku maqnaa raadinteeda ciqdigii baan helay marka kuushii bacdama istamara aljeyshu ciidankii markay dhaqaaqeen faji'tu manaasilahum meeshii ay deganaayeen baan imid walaysa bihaa daacin walaa mujiib qof dhawaaqo iyo mid haa yidhaahda midna uunan jirin fa amamtu manzilii waxaan u qasday fa amamtu mansilii meeshii aan deganaa baan u qasday alladii kuntu bihi aan joogay wadanantu waxaan maleeyey annahum sayaqiduunii inay iwey doonaan fayarjicuuna ilaya ay ii soo noqon doonaan waxbaha weydaaranina meeshaada iska fadhi fabaynaa ana jaalisatun mar aan fadhiyo fii mansilin meel la degay halabatnii caynii indhahaygii baa iga qaalib noqdeenoo waan hurday fa waa seexday wa kaana safaanu bnu lmucaal asulamiyu uma dakwaaniyu ninkaas safaan ibnu mucaal la yidhaahdo ayb min waraa'i iljeyshi ciidanka gadaashiisa ayuu ahaa faadlaja markaa wuu soo dheelmadayo yacnii gadaal buu ka soo baxayo waa soo guuray oo waqti xilli dambebuu iyuu soo baxay fa asbaxa waa waabariistay cinda manzilii meeshii aan deganaa agteedii ayuu ku waabariistay bariistay waagu ugu bariyey fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof muuqaalkiis ayuu arkay naa'imin oo hurdaayo fa ataanii waa ii yimid facarafanii waa i gartay xiina ra'aanii markuu i arkay wa kaana yaraanii qabla alxijaab intaan xijaabka laysku fardinin ayuu ii aqoon jiray bay tii marka ayb waxaa muuqata marka markan dambe wejigooda macal kulli inaan la arki jirin ayb fastayqadtu waan toosay bistirjaacihi inaa lilaahay baan ku toosay yanii isagoo dhahaya inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ayaan ku toosay xiina carafanii markuu i gartay fakhamartu wejhii wejigaygii baan daboolay bijilbaabii jilbaabkaygii baan ku daboolay wejidaboolid marka diin cusub miya markawejidaboolisu diin cusub miyaa marka waa kan bukhaari waa ku taallaa waa kan caaishaa samaynaysa marka qofku yanii waajib ma tahay sunno ma tahay waa laga hadli karaa laakiin sideedaba diin ilaahay ka mid maaha waa bidco khatar axaadiidta nebiga waa ku jirtaa kutubtii fiqiga waa ku jirtaa waa kan ayb marka wax qaad daran baa marka waxaas yidhaahda saasoo wallaahi baan ku dhaartay maa kallamanii ilama hadlin kelimatan hal kelimad xataa walaa samictu minhu kelimatanna kama maqlin hayra istirjaacihi inaa lilaahi biisa maahan xataa anaaqa raaxilatahu ilaa uu gaadiidkiisii yani hashiisii uu tu'iyey ayb fawadica calaa yadayha wuxuu u fariisiyey yanii lugaheedii labadeedii lugooda hore yanii gacmaheediiba u fariisiyey farakibtuhaa waan fuulay fandalaqa wou tegey yaquudu bii arraaxilata isagoo hasha ugu kaxaynayo xataa atayna aljeysha ilaa ciidankii uga nimid bacdamaa nasaluu markay degeen muuqiriina fii naxri اdahirati iyagoo xilli markaa werwer ah degen ayb oo nasanayo fahalaka man halaka marka adda qofkii halaagsamay baa halaagsamayay jirayb oo dadkii malada xumeeyey oo wax xun sheegay iyo balaayada iyo wax dhan way halaagsameen wa kaana aladii tawalla lifka been abuuradka midka ka shaqeeyey bna cabdallaahi bna ubay bni saluul ayuu ahaa faqadimna almadiinata madiinaan galnay fashtakaytu waan xanuunsaday aniga xiina qadimtu shahran bil markaan joogay xiina qadimtu markaan galay shahran baan xanuunsanaya wannaasu dadkana yufiiduuna fii qowli asxaabi alifki dadkuna waxay iska wadaan oo isla dhexmarayaan dadkii ahlu ifkigii been abuuradka sameeyey warkoodii walaa ashcuru bishayin min daalika anna waxba kama ogi wahuwa yariibunii fii wajacii nebigana waxaa shaki gelinaya aniga yacni xanuunkayga annii laa acrifu min rasuul ahay wahuwa yariibunii fii wajaci xanuunkayga dhexdiisa waxaa shaki gelinayay annii laa acrifu waxaa shaki gelinaya aniga annii laa acrifu inaanan garanayn min rasuulillahi sal slam nebiga aanan ka ogayn allutfa naxariistii turidii alladii kuntu araa minhu aan ka arki jiray xiina ashtakii markaan xanuunsanayo taasaa shaki gelisay bay tiri innamaa yadkhulu calaya waxaa ii soo gelaya rasuululahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga fayusalimu waa i salaamayey uma yaquulu wuxuu dhahayay kayfa tiikum war tiinaan see tahay tiinnaan waa sidee ayuu dhahaya uma yansarifu waana iska gadoomayo fadaaka aladii yariibunii kaas ayuu ahaa waxa i shaki gelinayay walaa ashcuru bishari sharna ma dareensani markaas xataa kharajtu bacdamaa naqahtu ilaa aan baxay markii aan bogsooday ayb jidadii markaan ka raystay habeen baan baxay fakharajtu macii fakharajat macii waxaa ila baxday ummu mistaxin mistax hooyadiis qibala almanaasic meelaha bannaanadoo lagu xaajo guto ayb wa huwa mutabarazunaa waa meesha aan ku xaajo gudanayna ahayd bannaanadan aadi jirnay wa kunnaa laa nakhruju ilaa leylan ilaa leylin habeen un baanna bixi jirnay ayb wadaalika kaagaasna qabla an tattakhida qabla an tutakhada alkunuf waa intaan la samaysanin musqulaha qariiban min buyuutinaa guryaha meel u dhow intaan musqulaha laga samaysanin bay ahayd wa amrunaa amru alcarabi alawal arrinkeenuna wuxuu ahaa carabtii hore arrinkooda fi tabarusi bannaantagga ayb fi tabarusi qibala alqaa'id godadka ayaa la aadi jiray marka lagu xaaja gudan jiray meelaha hoose fa kunnaa nata'adaa bilkunuf musqulaha waan kuwaan ka yaqiiqsoon jirnayo yacni waa ku dhibaatoon jirnay an natakhidahaa inaan ka samaysanno cinda buyuutinaa guryaha agtooda fandalabtu ana wa ummu misdax ani ummu misdax baa tagnay wahiya bnatu abii ruhmin ibni cabdimanaaf ayay ahayd wa ummuhaa hooyadeedna bintu sakhri bni caamir khaalatu abi bakrin umu misdax hooyadeed abuubakar habariirtiisa ahayd yacnii ummu misdax iyo abuubakar ilmabreeday ahaayeen wabnuhaa inankeedana mistaxu bnu uhaafa ayuu ahaa ayb fa aqbaltu ana wa ummu mistax baa soo qaabilnay qibala beytii gurigaygan usoo soo soconnay waqad faraqnaa min sha'ninaa annagoo sha'nigeennii xaajadeennii soo dhammaysannay facaharat ummu mistax way taraanturootay way hantaaturootay ayb fii mirdihaa maradeeda ayay ku kuftay fa qaalat waxay tidhi tacisa mistax mistax baa halaagsamay faqultu lahaa waxaan ku yidhi biisa maa qulti waxaad tidhi baa foolxun atasubbiina ma waxaad caynaysaa rajulan nin shahiida bederan dagaalkii beder xaadiray nin beder joogay miyaad caynaysaa ku sheegaysaa qaalad waxay tidhi ay hantaah war gabadhanay mandhan awalam tasmacay maa qaala wuxuu yidhi miyaadan maqal warba uma haysid miya qaalad waxay tidhi qultu waxaan yidhi wamaa qaala muxuu yidhi fa akhbaratnii waxay ii sheegtay marka biqowli ahli lifki beledka waxa ay dadku magaalada wareejinayaan yay ii sheegtay markaa fasdadtu maradan jiraan siyaadsaday calaa maradii jiradeeda falamaa rajactu ilaa beytii gurigaygii markaan u laabtay wa dakhala calaya rasuululahi sal salam nebigiina uu ii soo galay tacnii waxay u jeedaa sallama uu salaamay uma qaala wuxuu yidhi kayfa tiikum sidii buu yidhi faqultu waxaan idhi ataadanu lii ma ii idmaysaa an aatiya abawaya hooyaday iyo aabbahay inaan gurigoodii aadam ay idmaysaa qaalat wa ana xiinaidin aniguna markaas uriiddu waxaan rabaa an astayqina alkhabara warka inaan hubsado min qibalihimaa dhinacoodaan ka soo hubsado qaalad waxay tidhi faadina lii rasuulullahi sal l slam nebigii waa ii idmay bax gurigiinni aad buuyii faji'tu abawaya baan u imid hooyaday iyo aabbahay faqultu liummii hooyadayda waxaan ku yidhi yaa ummataah maa yataxadau nnaas dadku maxay ku sheekaysanayaan qaalat yaa bunaya hawinii calayki ayb gabadhayda waxay tihi gabadhaydaay hawinii calayki korkaaga ka fududay waxaas fa wallaahi baan ku dhaartay laqalamaa kaanat imra'atun haweenay baaba yarayd qadu weligeed wadii'atun yacnii qurux badan ama iftiimayso cinda rajulin nin agtiis ah yuxibbuhaa ninkaasoo yuxibbuhaa jecel walahaa daraa'iru naaga lala qabana leh ayb ilaa agarna calayha warku waa ku badiyaana ayb marka iska sabar tartiibsay laazim ayb qaalad waxay tidhi faqultu subxaana allah baan idhi ilaahay baa nasahan awalaqad taxadata annaasu bihaada oo dadku maba ku sheekaysteen waxaas qaalad waxay tidhi fabakaytu tilka alleylata habeenkaas waa ooyey xataa asbaxtu ilaa aan ku waabariistay laa yarqa'u lii damcun ilin igama joogsanaynin walaa aktaxilu binowmin hurdana kuma indha kuulanaynin yacnii hurdo kuma raaxaysanin xataa asbaxtu abkii ilaa aan waa beriistay anoo ooynayo fadacaa rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu u yeeray caliya bna abi aalib wa usaamata bna zayd radia allaahu canhumaa labadaabuu u yeeray xiina stalbata alwaxyu waxyigii markuu soo daahay imtixaan baa laga wadaa waxyigii markuu soo daahay ayuu labadaa u yeedhay yasta'miruhumaa isagoo la tashanayo firaaqa ahlihi ehelkiisa inuu ka tago iska furo iyo in kale xaaska inuu furo in kale isagoo kala tashanayo ayb yani waa dareemi marka nebiga imtixaanka la marsiinaayo iyo xaasaskii nebiga kuwii ugu khayrka badnaa imtixaanka la marsiinaayo iyo waxaanoo dhan marka iyaga darajaad baa ugu kordhayo laakiin darajaadka hadda dheeldheel laguma gaarayo muhim yacni murug iyo mixnad iyo shidaa lagu gaara ayb waxaa laga qaadanayaa marka qofku inuu la tashto dadka dadka ugu dhow yani arrin qoys ku saabsan marka ay tahay qoyskiisa ama qaraabadiisa dadka uu isleeyahay waa ugu ra'yi fiican yihiin waana ugu diin fiican yihiin inuu la tashto nebigu marka cali iyo usaama u la tashto usaama waa qoyskii nebiga isaga laftirkiisa maadaama nebigu mawlihii rasuulka sal l slam qaalat waxay tidhi faamaa usaamatu bnu zayd usaama fa ashaara calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga wuxuu u ishaaray biladii yaclamu wuxuu ogaa min baraa'ati ahlihi qoyskiisa ama xaaskiisu inay beri tahay ogaalka oo ogaa ayuu markaa kula taliyey oo uu ugu warramay ayuu u ishaaray naagta xaaskaaga iska haysaii wa biladii yaclamu lahum iyo wuxuu iyaga ku ogaa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda min alwuddi ayb halgacayl faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ahlaka ay ilzam ahlaka ehelkaaga laasim qabso wamaa naclamu ilaa khayran khayr maaha wax kale kuma ogin wa amaa caliy bnu abi aalib cali isagu faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah lam yudayiq illaahu calayka ilaahay kuma cihiirinin dushaada ma cihiirinin waannisaa'u siwaaha katiir naagaha iyada ka soo harayna waa badan yihiin saabuu ishaaray cali isagu wain tas'al iljaariyata gabadha guriga la joogta haddaad weydiisidna tasduqka runbay kuu sheegaysaa gabadhaa bariirana markaa warayso qaalat fadacaa rasuululahi sala allahu calayh waali wasalam bariirata nebiga gabadhii bariiro caaisho ay xoraysay gurigeeda joogtay ayuu u yeedhay qaala wuxuu yidhi ay bariira hal ra'ayti min shayin yuriibuki wax ku shaki geliya ma aragtay qaalat bariiratu waxay tidhi laa maya waladii bacataka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo bixiyaan ku dhaartay in ra'aytu calayha amran ayb uqmiduhu calayha akara min annaha jaariyatun xadiiatu sinni tanaamu can cajiini ahliha fata'ti daajinu fata'kuluhu anu wax dheeraada kuma arag bay tiri waxba kuma aanan arkin keliya waxaan uu ku arkay inay tahay gabar yar oo cajiinka ka seexanayso oo markaa yacnii ay daajinka baalka dabjoogga ah yani xayawaanka guryaha joogjoogo yaa imaanayso markaas cajiinkii cunaysaanbaan baan arkaa bisbayfaqaama rasuululahi sal slam nebiga waa kacay fastacdaraya meeshanna marka waxaa laga qaadanaya umuuraha naagaha ku saabsan naag inay markhaati ka furi karto waana kala waxyaabo tafaasiil badanna waa ku jirtaa calaa kulli sida umuuraha xaydka ku saabsan dhalmada waxa ku saabsan iyagu marka in markaa ictibaar la sii karo naagaha waxaa kaloo iyadana ku jirto taskiyada naagaha waa la aqbali karaa naag ammaanteed waa la yeeli karaa qof ay ammaanto hadday asbaabaha wax lagu ammaanayo taqaano ayb bariir uu su-aalayaa waana yeelayaa fastacdara yowmaydin min cabdillaahi bni ubay bni saluul maalintaa nebigu wuxuu yacnii in laga dhiciyo uu dalbaday ninka cabdullaahi bni ubay faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi huwa cala almimbari isagoo mimbar ka saaran yaa macshara almuslimiin war muslimiinay man yacdirunii min rajulin qad balaganii adaahu fii ahli beyti war yaa iga celinaya nin dhibkiisu gurigayga soo gaaray ayb oon ka baxsan waayo fawallaahi maa calimtu calaa ahlii ilaa khayran ilaahan ku dhaarkee qoyskaygu khayr maahane wax kale kuma aqaanin walaqad dakaruu rajulan nin bay sheegeen maa calimtu calayhi ilaa khayran ninkaa ay ku sheegeenna khayr maahane wax kale kuma ogi wamaa kaana yadkulu calaa ahlii gurigayga ehelkaygana uma soo geli jirin ilaa maci isoo ila jira maahane ayb faqaama sacdu bnu mucaad ayaa kacay alansaariyu faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa ana acdiruka minhu anaa kaaga garsoorahayo ayb anaa kaa qabanayo in kaana min alaws ninkaa hadduu aws yahay darabtu cunuqahu cid ma weydiinayo luquntanka jaraya ile waa qoladii uu ka dhashay isagee wain kaana min ikhwaanina min alkhasraj qolada kale walaalaheenna khasraj hadduu ka dhashayna amartanaa waadna amraysaa fafacalnaa amraka amarkaagaan fulinayna annaga markaas ishkaala ah marka meeshaan ku jira sacd ibnu mucaad soo sooma dhaafin annaga inuu dhintay inuu dhintayaan soo sheegnay qaswatu bani qurayda markay dhammaatay waa kii dhintay eeshadda meeshaan marka khilaaf war dheer oo marka waxaa ku jira yacni su-aal iyo jawaab iyo ishkaal bixin tiro badan khulaasaduna waxay u badan tahay qisatul ifki sannaddii afaraad inay dhacday oo aynan dhicin sannaddii lixaad qaarna waxay yidhaahdeen may sanadii afaraad suurtagal maha inay dhacdo maxaa yeeley qisatulifki waxaa lagu dhex sheegay zaynaba binti jaxash zaynabana nebiga sanadii afaraad maba qadinno waa isku dhammaatay marka sacd ibnu mucaad marka see la marka waxay yidhahdeen ahlucilmiga dikru sacdin fii hadihi اlqisati wahmun sacd bnu mucaad in lagu sheega qisadan waa wahmi walidaalika ibnu isxaaq qisadan wuxuu wariyey isagoo sacd bnu mucaad aan ku jirin labada nin ee warka isdhaafdhaafsatay ah waa sacd bnu cubaada iyo usayd bnu xudayr sacd ibnu mucaad kuma jirin saasaa marka uga daawooday hmm. ayb markaasaa buu yidhi faqaama sacdu bnu cubaada ayaa kacay wahuwa sayid اlkhasraj odagii khasraj waayee wa kaana qabla dalika rajulan saalixan caaisha waxay tihi markaa ka hor nin wanaagsan buu ahaa walaakin ixtamalathu alxamiyatu laakiin dhiillo iyo yacnii waxaa qabtay yacnii reerkiisii inuu u dhiiloodo ayaa qabatay ayb faqaala lisacdin sacad buu wuxuu ku yidhi kadabta baan baad sheegaysaa buuhi lacmrullaahi baan ku dhaartay ilaahay baaqi ahashihiisee laa taqtuluhu ma dilaysid walaa taqdiru calaa qatlihi dilkiisana ma awoodid mana dilaysid mana dili kartid <clears throat> <clears throat> faqaama usayd bnu xudayr ayaa kacay wahuwa bnu cammi sacdi bni mucaadi sacd bni mucaadin adeerkiisu ayuu ahaa faqaala wuxuu yidhi lisacdi bni cubaadaba wuxuu ku yidhi kadabta lacamrullaahi been baad sheegtay ilaaha ku dhaartay lanaqtulannahu waa dilaynaa oo waa dilaynaa fa innaka munaafiqun baa tahay munaafiq tujaadilu cani lmunaafiqiina munaafiqiintaa u doodaysa cabdulahi bn ubay maxaa ugu dooday buu leeyahy marka cabdulahi bn ubayda nin mixnad muslimka ku abuu ahaa xataa isaga sababtiisa in laysku dilo muslim isku dilaa dhacaysa yaa laga yaabay yani inay dhacdo laysku afgaaro oo marka booq xun oo dadkii ku dhex taalo ahaa usayd marka sidaabuu isagoo hadalkaa kulul buu yidhi caa-ishana insaafkeeda waxay leedahay nin wanaagsan buu ahaa maalinkaas unbaa wax yar baa qabtay maxaa marka laga qaadanaa dadka wanaagsan kuf kuf yar hadduu ka dhaco qaladaad yar hadduu ka dhaco in laga dhalaabto hore loooo sidaa marka aan la oo aan markaa yani buun aan la yeerinin ayb oo aan la dhihin yani qofku weligiis hadduu iska fiicnaa hal mar hadday wax ka xumaadaan haddii halkaa mar lagu qiimeeyo khatarda walidaalika culammada manhajkooda waxaa weeyaan manhajka salafkuna uu ahaa qofka haddii wanaaggu uu u badan yahayna wanaaggaas unbaa lagu qaadaa xumaantiisu ay yar tahay hadday xumaantiisu badan tahay oo halkoo wanaag iyo laga helana xumaanta unbaa la qallibaa hadba jaanibka iyo dhinaca badan ayaa la qalibaa arrinkaana imaamu dahabi siyar aclaami nubalaa wax badanoo ka sheegay ayb hadalkaabay marka caaisha iyaduna ay tiri dadku marka macsuum ma aha dadan dembaabin maahan oo nebiyaal iska socdo taagan dhulka maraayo iyo malaa'ig iyo ma ahan marka qalabaadka qofka hadduunan qaalib ku ahayn ugu sii waxaynin ayb waa haddii qalad uu jiro waayo haddaan qaladba jirin laakiin in la raarraadiyana khaladay noqonaywaxay tihi marka eh, sidaa buu yidhi fatasaawara alxayaani alws waalkhasraj aws iyo khasraj baa isku booday xataa hamuu intay ay ku dhowaadaan an yaqtatiluu inay dagaalamaan warasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam qaa'imun cala almimbar nebigiina mimbarkii uu taagan yahay falam yazal rasuulu llahi sal ly salam yukhafiduhum nebigu kama zuulin inuu dejinaayo xataa sakatuu wa sakata intay aamuseen isaguna uu aamusay qaalat waxay tidhi caaisha famakastu yowmi daalika maalinkaygaas baan joogay laa yarqa'u lii damcun iyadoo markaa ilin aynan iga istaagaynin walaa aktaxilu binowmin hurdana ku raaxaysanaynin oon ku kuulanaynin qaalad waxay tidhi fa asbaxa abawaaya labadii dhashay aabbahay hooyaday baa soo waabariisteen cindii agtayda waqad bakaytu leylatayni anoo laba habeen ooyey leylatayni laba habeen iyo wayowman anoo ooynayay laa aktaxilu binowmin walaa yarqa'u lii damcun indhaaanan hurdo ku indha kuulanaynin inana idiintana eh, aysan iga joogsanaynin yadunnaani ana albukaa'a faaliqu kabidii iyagoo markaa malaynaya ooyintaani inay beerkayga dilaacinaysaa qaalat waxay tidhi fa baynamaa humaa jaalisaani iyagoo fadhiya cindii agtayda wa ana abkii aan oynayo fasta'danat calaya imra'atun min alansaar naag ansaartii ka mid ahayd baa iga idin dalbatay faadintu lahaa waan u idmay fajalasat tabkii macii way fadhiisatay iyadoo ila ooynayso qaalat fabaynaa naxnu calaa dalika annagoo sidaa ah dakhala calaynaa rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalama fasallama uma jalasa nebigaa soo galay waa ana salaamay waa fadhiistay qaalat walam yajlis cindii agtayda ma fadhiisanin mundu qiila maa qiila qablahaa intii wixii hore la yidhi intii wixii la yidhi la isoo yidhi agtayda ma soo fadhiisanin waqad labita shahran bil ayuu nagaaday laa yuuxaa ilayhi aan loo waxyoonaynin fii shanii aniga shaanigeyga qaalat waxay tidhi fatashahada rasuululahi sal slam nebigii khudba ayuu furfurtay oo ashhaatay xiina jalasa markuu fadhiistay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu yaa caaishatu fainahu balaganii canki kada wakada waxaa igarkaa soo gaaray waxaa iyo waxaa fain kunti barii'atan haddii aad tahay mid beri ah waxaa ka fog <coughs> fasayubari'uki illaahu ilaahay waa ku beri yeeli doonaa wain kunti almamti bidembin haddaad dembi taabatay ood gashayna fastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso wa tuubii ilayhi ilaahay u toobadkeen fa ina alcabda ida ictarafa bidenbihi addoonka hadduu dembigiisu qirto uma taaba ilallahi ilaahay usoo noqdo taaba allaahu calayhi ilaahay waa ka toobad aqbalaa hadalkaasu ku yidhi haddana oo daranba laftirkiisaayb qaalat markaa waxay tihi falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii markuu gutay maqaalatahu warkiisaas qalasa damcii xataa maa uxisu minhu qatratan indhahaygii waxa ay tihi markaa way gureen ayb wax dhibicna ma aanan dareemaynin yanii ilaahaa ku beri yeeli doonadaa nebigu oo u sheegay yay markaa qabsatay faqultu liabii aabbahay baan waxaan ku yidhi ajib rasuula allahi sal l slam nebiga u jawaab fii ma qaala waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi wallaahi maa adrii maa aquulu lirasuuli illahi sal l slam waxaan nebiga ku dhahayo ma garanayo yidhi aniga waxaan ku idhaahda ma aqaano faqultu liummii hooyaday waxaan ku idhi ajiibii rasuula allahi sal l slam nebiga u jawaab qaalat maa adri maa aquulu lirasuuli illahi sal slam nebiga waxaan u dhaho ma aqaano qoyskooda marka dad aada nebigu u ixtiraamayana waa yihiin maxay ku dhihi karaan marka qaalat faqultu waxaan idhi wa ana jaariyatun xadiidatu sinni anoo markaa gabar yar ah deedu yar tahay laa aqra'u kaiiran min alqur'aan wax badan oo qur-aanka ka midana aanan akhrin aanan yacni korka ka aqoonin innii wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waan ogaaday laqad samictum hada alxadiid warkan waad maqasheen xata istaqara fii anfusikum ilaa naftiinnii ou degay wasadaqtum bihi aadba rumaysateen yani warkan waaba rumaysateen bay tiri falaa in qultu lakum haddaan idin dhaho innii barii'atun beri baan ahay wallaahu yaclamu annii bariatun ilaahayna waa ogyahay inaan beri ahayn laa tusadiquunanii bidalika arrinkaa <clears throat> iiga rumaysan maysaan wala in ictaraftu lakum biamrin haddaan wax idiin qirto wallaahu yaclamu alla uu ogyahay annii minhu barii'atun inaan beri ka ahay latusadiqannii way rumaynaysaan wallaahi maa ajidu lakum maalan aniga maahmaha iyo tusaale idiinma haayo ilaa qowla abi yuusuf nebi yuusuf aabbihiis warkii uu yidhi ma ahani ayb oo qaala waxa uu yidhi fasabrun jamiilu wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun <clears throat> qaalat uma taxawaltu waan wareegay fadajactu waan jiifsaday calaa firaashii baan jiiftay qaalat waana xiina idin aclamu annii bari'atun anoo markaa og inaan beri ahay waana allaha mubarii allana inuu yahay mid beri yeelaayo bibaraa'atii ayb uu caddaynayo walaakin wallaahi maa kuntu adunnu ana allaha munazilun fii sha'nii waxyan yutlaa laakiin an waa ogaa alle inuu beri yeelaya laakiin ma u malaynaynin alle sha'nigeyga inuu qur-aan ka soo deji dooowala sha'nii fii nafsii sha'nii aniga nafsadeyda dhexdiisa ah kaana axqara min an yatakallama allaahu fiiya yacnii aniga nafsadeyda way igala hoosaysay inuu alla igu hadli doono oo shanigayga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hadli doono ayb biamrin yutlaa arrin la akhrinayo walaakin kuntu arjuu waxaan rajaynaya an yaraa rasuulu lahi sal slam fi nowmi ru'yaa nebigu inuu riyo ku arki doono yubari'uni illaahu alla igu baryeeli doono laakiin shanigii riyo iyo ma noqonine aayado la akhriyayba noqotay ayb waxay tusaya marka dadkii saxaabada sida nafsadoodu ay aad ula hoosaysay laakiin ilaahay agtiisa nafsadoodu meel weyn inay joogtay ayb qaalat fawallaahi maa raama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu ma doonin walaa kharaja axadun min ahli lbeyti ayb qof eh, guriga qoyskii guriga joogay ka midana ma bixin xataa unzila calayhi intii qur-aan loogaga soo dejiyey ayb qisadan dhan marka waxay tusaysaa nebigu qeybka inuusan ogeyn maxaa yeel nebigu hadduu qeybka ogaa lahaa wuxuu dhihi lahaa war waxaan waa been anaa oguu dhihi lahaa soo ma aragtid waxyi baa la sugaa waa la rafaadayaa waa ooyinta iyo murugta iyo dhibaatada nebiga inta qofka wax su-aalaya bal fiiri kanbuu weydiinaya buu weydiinayaa dadkan oo dhan buu su-aalayaa wuxuu u weydiinayaa hadduu qeybka og yahay isaga ayb marka nebiga hadduu shanigiisu saa ahaa kayruhu maxaad u malaynaya ayb iyadana marka sidaan baa shanigeedu oo ula hooseeyey ayb markaasay waxay tidhi fa akhadahu maa kaana yaahuduhu waxaa qabtay wixii nebiga qaba jiray oo min alburxaa'i dhidid waaweyn ah xataa inahu laa yataxadaru minhu milu اljummaani ilaa dhididka uu nebiga kasoo ka soo fuqaayay sidii jawharad kuusan isagoo ah min alcaraqi oo dhidid ah wahuwa fii yowmin shaatin maalin qabowna uu joogo min iqali اlqowli aladii yunzalu calayhi qowlka lagu soo dejinayo culayskiisa darteed qaalat falamaa suriya can rasuuli اllahi sal l slam nebiga markii laga fayday ayb suriya canhu waa la fayday huwa yadxaku isagoo qoslayo fakaanat awalu kalimatin takallama biha kelmad uu ku hadlay tii ugu horraysay waxay ahayd yaa caaishatu ama allahu caza wajal faqad bara'aki ayb ilaahay waa ku beri yeelay adiga faqaalat ummii hooyaday markaa waxay tidhi quumii ilayhi nebiga u kaco u istaag qaalat faqultu waxaan idhi wallaahi laa aquumu ilayhi u istaagi maayo ayay tihi walaa axmadu ila allah caza wajalla ilaahay maaha cid kalena u mahadin maayo oo yacni ammaani maayo ilaahay maayo cid kale u mahad celin maayo saasay tiri ayb tanna waxay tuseen marka kalsoonida ay qabtay caaisha iyo macrifadeeda iyo towxiidkeeda iyo siday rabbi u weynaynaysay ugu kalsoonayd khaaliqa iyo makhluuqana u kala taqaano yay tusaysaa marka fadli weyn iyo cilmi weyn baa meeshan ku jiro ayb ooyadeed waxay tihi istaagoo nebiga u kaco yacnii u istaag ayb isaga sababkiisa marka waxyigan iyo waa ka yacni ku beri yeelay markaasay tihi maya ayb isagana u istaagi maayo cidaan ilaahay ahayna u mahadin maayo ayb وأنزل الله alla wuxuu soo dejiyey إن الذيina جاءوu بالفki cصبة miنكم laa تxسبوه الcaشhر الآيaaتi كلahaa ayuu soo dejiyey فلما أنزل الله في براءتي markuu alla soo dejiyey beri ahaanshadayda qaala abu bakrin sidiiq radia allaahu canhu abuu bakr waxa uu yidhi wa kaana yunfiqu calaa mistax ibni uhaaa ninkaa mistax ayuu biili jiray liqaraabatihi qaraabanimada uu la ahaa darteed minhu iyo wafaqrihi gaajadiisa wallaahi laa unfiqu calaa mistaxin shay-an abadan weligay waxa uu yidhi mistax waxba siin maayo bacda aladii qaala licaa'isha wixii uu caaisho ku yidhi kadib waxba siin maayo maa qaala wixii uu yidhi faأnزla اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey walaa yأtali uli اlfadli minkum wالsacati an yu'tuu uli اlqurbى wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wallahu gafuuru raxiim aayadahaasaa soo degeen qaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi balaa inaanan rabin iska daaye cafis alla waa rabaa wallaahi baan ku dhaartee innii uxibu an yakfir allaahu lii ilaahay inuu ii dembi dhaafo waa jeclahay oo waan rabaa farajaca ila annafaqati alatii kaana yunfiqu calayhi biilkiisiiba u soo celiyey wa qaala wallaahi laa ansacuhaa minhu abadan weligay ka qaadi maayo ayuu yidhi qaalat caaishatu wa kaana rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu ahaa yas'alu zaynaba ibnata jaxshin ayuu weydiin jiray can amrii aniga sha'nigeyga faqaala waxau yidhi yaa zaynabu zaynabay maadaa calimti aw ra'ayti maxaad ogaatay ood ku aragtay caaisha faqaalat yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow axmii samcii wa basarii maqalkayga iyo araggayga anigu waa ilaashanayaa ayb maa calimtu ilaa khayran khayr maana wax kale ma ogi zaynaba qofkii lala qabay ahayd tartanka uu kala dhexeeyey maca daalika waxay leedahay marka ay joogto diin iyo alla kacabsi iyo hadhow in lagu naartago wax lagu naar tegaayo waa ka baxday tartankan kale iyo waxan kale adduunyada unbay joogaan maahane hadday diin timaado qofku waxaa weeyaan sibirba ha ahaato waxyaabaha kugu adage sida diinta un sheegaysa sameey laakiin dadkan maanta jooga maxay yeeli lahaayeen nin awalba yacnii uu tanaafus iyo tartan kala dhexeeyey oo god ku jira haddii uu arko maalan waa hore unba uusii qadaanqadi lahaa ayb dadka maanta joogan iyada marka saasay tihi qaalat wahiya alatii kaanat tusaamiinii waxay ahayd bay tiri middii ila tartami jirtay min aswaaji rasuulilahi sal l slamna ka mid ahayd facasamaha allaahu bilwarac ilaahay wuxuu ku ilaaliyey xalaal miiradnimadeedii cabsida alle ayaa alle ku ilaaliyey wadafiqad ukhtuhaa walaasheed waxay guda gashay xamnatu tuxaaribu lahaa inay iyada u dagaalamayso bal bani aadamkii fiiri qofkii lala qabay caaisha waa isdhowrtay ani ilaahan ka cabsanaya khayr maa wax kale kuma aqaanay tiri iyada walaasheed zaynabadii walaasheed oonba caaisha lala qabin iyadoo marka u hiilinayso u danaaninayso walaasheed darteed ayay warka sii wadwaday marka ifkigii iyo meelaha sii wadwaday oo sii socodsiisay ayb marka qofkii ilaahay dhowro unbaa dhowrsan fa halakad way halaagsantay fii man halaka min asxaabi lifki dadkii asxaabulifkiga ka mid ahaa ee halaagsamay ayay gashay qisadan marka qisatulifki cabdullaahi bni ubay ninka soo maamulay dad marka iska muslimiin oo iska yacnii iyagu aan muraad xun iyo nebiga inay wax ka dhibaan iyo aan u jeedinna waxaa ku dhacday iyagu markaa yacnii way galeen waa sii wadwadeen dadkaa marka nebigu dadkii laba u kala qaybiyey misdax iyo xamna iyo xasaan saddexdoodaas iyaga yacnii waxaa weeyaan xad baa lagu dhuftay siddeetan karbaash ayb cabdullaahi binu ubay isaga waxba laguma dhufanin limaada culammadu waxay yidhahdeen xuduudu kafaaro waa dembi dhaaf munaafiqna dembi dhaaf ahl uma ah ninkan munaafiqa haddii la tumo siddeetan karbaash lagu dhufto waxa uu qalbiga ku wato iyo gaalnimada miyaa miyay ka dhaafaysaa arrintaa iyada waa maya marka maadaama ahl uusan u ahayn in la dahiro dahaaro uunan ahl u ahayn yaa isaga looga tegey kuwan kalena marka loo jeednay bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdeen isaga waa inkiray meelaha unbuu ka maamulayay bannaanka ma soo dhiganaynin laakiin iyagu way qirteen qolooyinkan mas'ala marka meesha ka soo baxayso mas'aladu waxay tahay oo dadkani marka ay caaisho wax ka sheegeen sow dad nebigii wax ka sheegay ma aha nebiga in wax laga sheegaana sow gaalnimo iyo xaal aad u daran sow ma ahan ayb yani culammadu waxay leeyihiin in nebiga yacnii sha'nigiisa lagu gaaloobo cay ha noqoto noqotama wax kale ha noqoto waxay ku xidhan tahay diidaha harcigu waxaa weeyaan sharcigu wuxuu cillo uga dhigay manaaqulxukmi wuxuu sharciga manaaq iyo cillo uga dhigay gaalnimada iyo lacnada adduuniya aakhire joogtada noqonayso aliidaa dhibtoosho iyagu marka saddexdan mistax iyo xasaan iyo xamno iyo inay nebiga dhibaan maba ku jirinba mana yanii nebiga dhibkiisa maaynan iyagu ka rabin taa iyadaanayb walidaalika marka manaadkii xukunka oo iidaha ahaa ayaa laga waayey ayaga oo markay sidan lahaayeen war un ay iska wadwadaan bay ahayd oo nebigaa ku dhibtoonaya maba islahaynba aayadana ma soo deginoo hadda ka hor yacni waxay garanayeenoo marka aayado iyo wax kaga soo degayna ma aynan ahayn ayb laakiin cabdullaahi bnu ubay isagu marka horeba wuxuu u jeeday awal iyo aakhirba inuu nebiga dhibo laakiin iyagu nebigu inay dhibaan ma rabin dadkan iidahaasna marka yanii iyaga waa laga waayey muhiimku waxaa weyaan calaa kulli xaal xukunka cilada xukunka uu ku xiran yahay waa al-iidaa marka walxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman kuwaan iida lagama helin marka gaalnimadii waa ka baaqatay kanna iidaa laga helay dhib nebigu uu dhibaayo waa eh, gaalnimadii marka waa ku dul sugnaatay shaykhulislaam ibnu taymiya saar ibnu masluulka macnahaasoo kale ayuu sheegayaa qisatulifki marka qisadaas waaye macaanifa waxyaabo fara badanna waa ku jirtay oy ugu weyn tahay guriga rasuulka haddii nebiga intaas oo murug ah ama xaaskiisa intaas oo muruga ay gashay oo ay ku dhacday ilaahayna in darajaadkooda kor ugu qaado un uu ku doonayay arrintaas dadku marka inay dhibaatooyinka iyo masaa'ibta ka yaryar in loo safro oo qofku marka uu laqo sabarna uu ku qaabilo sida caaishaba ay yeeshay ee ay tidhi aniga shanigayga idin dhihi maayo ilaa wixii abi yuusuf nebiyullaahi yuusuf aabbihii wixii uu yidhi maahane oo ahaa fa sabrun jamiil marka sabarkay kaalmaysatay markii dambena waay shukrigiiba ay la timid labadiiba markay dhibaataysneedna sabar ay kaalmaysatay markii farajku u yimidna waatii tii la yidhi nebiga u istaag ma u istaagayo intay tiri ayaa marka cid aan alla oon ku shukrinayaa ma jirtay tiri marka qofka waxaa laga rabaa dhibaatada markay haysana inuu sabro marka uu wanaagga iyo barwaaqada u baxana ilaahay keliya inuu ku shukriyo asabru washukru waa labada shay oo iimaanku uu ka kooban yahay wakhti kastana cibaado taagan ama sabarkaa taagan ama shukriga ayaa taagan qisada marka halkaas saasay ahayd wabilahi towfiiq sal اllah wslm alaa nabiyina mxamedi wala ali sl